بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فصل كالمؤلف وقال دون جناية المرهون shaygii rahanta loo dhigay hadduu addoon yahay maalan waxyeelada uu geysanayo axkaamta ka dhalanaysa wuxuu ihi jana almarhuunu ida janaa almarhuunu addoonkii rahanta loo dhigay hadduu waxyeelo geysto qudima waxaa la hormarinayaa almajniyu calayhi kan waxyeelada loo geystay ayaa laga hormarinayaa qofkii murtahinka ahaa fain iqtasa hadaba haddii uu qisaasto kii mutaysanayey qisaas aw amase biica loo iibiyo marhuumkii lahu ay lixaqi majni calayh qofkii waxyeelada loo geysta xaqiisa loo iibiyo batala arahnu rahankii ayaa marka guraya wain janaa haddii uu waxyeelada u geysto marhuumkii calaa sayidihi sayidkiisii oo faktasa sayidkii markaa uu qisaasto batala raankii wuu burayaa waaya wuxuu ku yidhi addoonkii rahanta loo dhigay haddii uu waxyeello geysto oo markaa lagu yeesho xaq in laga qisaasto ama la iibiyo oo xaqii lagu lahaa waxyeeladaas magteedii laga qaado midkee la horreysiinayaa xaqii kii waxyeelada loo geystay majni caleyga ahaa iyo kii murtahika ahaa labadaba laba xaq ba hadda addoonku tacalluqay addoonkan marhuumka ah laba xaq ku tacalluqay xaqii murtahinka iyo xaqii qofkii majniya caleyh waxyeelada loo geystay dadkee loo geystayna wuxuu hi qudima almajniyu caleyh qofkii waxyeelada loo geystay xaqiisaa la horreysiinayaa murtahinkii xaqiisaa laga horreysiinayaa maxaa yeelay xaqa majniya caleyhigu wuxuu ku tacalluqaa raqabada addoonka addoonkan in loo iibiyo saylada loo geeyo loo iibiyo ayuu xaq ku leeyahay laakiin qofka murtahidka xaqiisu adoonkana uu ku tacalluqaa dimada qofkaana wuu ku tacalluqaa waa diintii ku lahaa qofkii raahinkaa dimadiisii ayuu xaqiisa ku tacalluqaa oo haddii marhuumkii uu waayo xaqiisii ma lumayo marhuumkii hadduu waayo xaqiisii ma lumayo ninkaasu dayntiisi ku leeyahay haddaba waxaa la horeysiinayaa qofkii waxyeelada loo geystay haddaba haddii uu ka waxyeelada loo geystay weligiisi uu qisaasto fa in ikhtasa kaa waxyeelada loo geystay ee la dilay ayaa qisaastay weligiisii ayaa marka addoonkii marhuumka ah ka qisaastay amaba marhuumkii ayaa la iibiyey rahaankii marka lagu burayahay oo waxaa loo iibiyey in maktii laga bixiyo markanuu mualifku leeyahay haddii uu qisaasto qofkii mustaxiqa ahaa ee qisaasta lahaa wuxuu uga jeedaa haddii jinaayadaasi qisaas ay waajibinayso oo jinaaya camdi ah ayay ahayd bareeq qof buu bareeq u dilay marka asna waa la dilaya raankiisaas kuu gorayaa sidoo kale haddii la iibiyo marhuumkii addoonkii marhuumka ah ayaa loo iibiyey lixaqi almajni calayh oo jinaayada uu geystay waxay ahayd jinaayo khada ah kamaaba qof u dilay kasbun u dilay ama kas buu u dilaye waxaa lagu cafiyey maal xoola lagu cafiyey labadaba suurada jinaayadii markaa waxaa ka waajibay maal dabeetana si loo helo xaqii qofka majni calayhga ah ayaa addoonkii la iibinayaa mar hadii adoonkii raanta u yaalay la dilo oo qisaas loo dilo amaba la iibiyo oo qofkan waxyeelada loo geystay markiisi laga bixiyo qiimihiisii rahantii laba jeeraba meeshii ka baxaysaa marba haddii addoonkii meesha uu ka baxay oo la dilay ama waxaweye la iibiyey dee waxaweye markaasi rahanba ma jirto maxaa rahan yaala markaa wuxuu yihi idaa janaa almarhuunu janaa idaa janaa haddii waxyeello geysto almarhuuna addoonkii rahaanta loo dhigay qudima waxaa la horreysiinaya almajniyu caleyh kii waxyeelada loo geystay qofkii waxyeelada loo geystay xaqiisaa la horreysiinayaa oo qofkii murtahinkaa laga horreysiinaya fain iqhtasa haddaba hadduu qisaasto kaa waxyeelada loo geystay ama weligiisii uu qisaasto aw mase biica la iibiyo addoonkii rahaanta u yaalay lahu lixaqi almajniyi caleyhi xaqii qofkii waxyeelada loo geystay loo iibiyo baala rahnu rahankii sidaas ayuu ku buraya ila meeshuu ka baxay rahankii wain janaa haddii addoonkii marhuumka ahaa uu waxyeello u geysto calaa sayidihi sayidkiisii lahaa asaga faktasa dabeetana sayidkii uu qisaasto baala rahankii wuu burayaa wain cufiya haddii lagu cafiyo calaa maalin xoola haddii lagu cafiyo lam yahbut xoolahaasi ma sugnaanayo cala asaxiixi wejka saxiix haddaan qabanno oo fa yabqaa marka addoonkii uu baaqi ahaanayaa rahnan xaal yahay rahan suuradan addoonkii rahanta loo dhigay ayaa sayidkiisii dilay sayidkiisii ayuu dilay marka sayidkii haddii weligiisii uu ka qisaasto addoonkii ilan xaq bay uleeyihiin waxaa weeye dadkaasi awliyaa lmaqtuul kaa la dilay weligiisii inay ka qisaastaan addoonkii sayidkii xaq bay uleeyihin haddii ka qisaastaan rahankii wuu burayaa maxaa yeele rahankii meesha ka baxay lifawaati maxali bilaa badelin yani waxba lagu badelin meeshan uu ka baxay taasi waa haddii ka qisaastaan addoonkii ilan addoonkii la dilbay maxaa wadaanoogi haddii ay cafiyaan oo qisaastii ay ku cafiyaan mag oo in cufiya calaa maalin markay leeyihiin maal bay ku cafiyeen waxay dhaheen magtii baan doonaynaa magtii ma sugnaanaysaa maya ma sugnaanayso lam yahbut maalkaasi sugnaan mahay oo muxuuna u sugnaanay maxaa yeelay sayidku addoonkiisa xoolo kuma yeelan karo addoonkiisa xoolo kuma yeelan karo ila waaba maalkiisiia sabab maalkiisii maal ugu yeelanay waaba addoonkiisiia marka haddii maal lagu cafiyo maalkii ma sugnaanayo waaya haddaba markaas maxay noqonaysaa dee uu rahan u ahaanaya fa yabqaa rahnan addoonkii marhuumka ah rahnimadiisii inuu ku baaqi ahaanayaa waaya wuxuu yidhi wain janaa hadduu waxyeello u geysto addoonkii calaa sayidii sayidkiisii oo fakhtasa marka uu kisaasto sayidka weligiisii fabatala rahankii wuu burayaa wain cufiya haddii lagu cafiyo calaa maalin xoola haddii lagu cafiyo lam yahbut maalkaasi ma sugnaanayo cala saxiixi muctamad haddaan qabanno fa yabqa markaa wuu baaqi ahaanaya addoonkii rahnan rahan ahaan ayuu ku baaqi ahaanaya siduu mar wain qatala haddii uu dilo marhuumkii addoonkii marhuunka ahaa marhuunan addoon kale oo asna rahan u yaalla oo lisayidihi sayidkiisii rahan uu dhigay cinda aakhara qof kale oo fakhtasa marka sayidkii uu qisaasto addoonkii wax dilay uu ka qisaasto badal arahnaani labadii rahanba way bureen wain wajaba maalun xoolaha hadday waajibaan tacallaqa bihi xoolaha waxaa ku tacalluqaya oo ku xidhnaanaya xaqu murtahini lqatiili kan la dilay kii rahanta u haystay xaqiisaa ku tacalluqaya oo fa yubaacu dabeetana waa la iibinayaa addoonkaas wax dilay wa amanuhu lacagtiisuna rahnun rahan ayay noqonaysaa waqiila waxaa lay yasiiru asaga laftiisaaba noqonaya rahnan rahan ayaaba noqonaya oo lacagtiisa loomaba baana bay leeyihi nin baa laba addoon buu lahaa dabeetana labadii addoonba dayn uu soo qaatay oo laba nin oo kala duwan uu ka soo qaatay ayuu rahan u kala dhigay midna addoon buu u dhigay rahan dayn kalena qof kale ayuu addoonkii kale rahan ugu dhigay dabeetana labadii addoon ayaa midkood kii kale dilay oo kas buu u dilay sayidku wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qisaasto kii qaatilka ahaa ee labadii addoon ee u lahaa kii qaatilka ahaa ee dilay inuu kii dilay uga qisaasto haddaba hadduu sidaa yeelo ka qisaaso labadii rahan way bureen maxay labadiiba meesha way ka baxeen haddii haddaba xoolo ay waajibaan oo xoolo siday ku waajibayaan waxyeeladanan kas ahayn oo kama ahayd addoonkan addoonka kale wuxuu lagu dilay kama kas kuma dilin marka ayada ah maalkii waxaa ku tacalluqaya xaqu murtahini ilqatiil addoonkan la dilay kii rahanta u haysta xaqiisii baa ku tacalluqaya oo addoonkii qaatilka ahaabaa la iibinayaa marka la iibiyana lacagtiisii waxaarahaan lagu dhigayaa waxa weeye kii addoonka laga dilay kii addoonka la dilo rahaan haystay ayaa rahan lagu dhigaya lacagtii kii wax dilay marka la iibiyo kaasi waa qowlka muctamadkaa qiil baa leeyahay laba iibin mahay adoonkan qaatilka adoonka laftiisa qaatilka ah ayaaba rahan loo dhigayaa oo kii addoonka la dilay rahan u haystay ayaa lagu wareejinayaa oo rahan u haysanaya asga laftiisiibuuba rahan u haysanaya meesha laga iibin lahaa laakiin qowlka muctamadka waa kaa horo waa la iibinayaa maxaa yeelay qofkan murtayinka ah xaqiisu wuxuu ku tacalluqa xoolaha addoonkan ka soo baxaya ee cayntiisa kuma tacalluqa haddaba waa la iibinayaa kadibna lacagtiisii ayuu rahan u haysan doonaa wuxuu yidhi wain qatala marhuunkii addoonkii rahanta loo dhigay hadii uu dilo marhuunan marhuun mid rahan loo dhigay oo lisayidii sayidkiisa u sugnaaday cinda aakhara mid kalena uu rahan uu dhigay oo faqtasa marka sayidkii u ka qisaasto addoonkii wax dilay badala rahnaani labadii rahan saasay ku bureen wain wajaba maalun xoola haddii waajibaana tacallaqa bihi maalka waxaa ku tacalluqaya xaqu murtahin ilqatiili ka la dilay kiiraanta u haysta xaqiisiibaa ku tacalluqaya oo fa yubaacu dabeetana addoonkan wax dilay waa la iibinayaa wa amanuhu lacagtiisuna rahnun rahan bay noqonaysaa waqiila waxaa lidi yasiiru asaga laftiisaaba ahaanaya rahnan rahan oo la iibin maayo markaas fain kaanaa hadday yihiin kii wax dilay kii la dilay marhuunayni laba rahan loogu dhigay cinda shaksin hal qof bidaynin waaxidin hal daynna rahan loogu dhigay naqasat ilwahiiqatu kalsoonidii ayaa dhinmaysa oo yaraanaysa aw amase bidaynayni laba dayn baa hal qof rahan loogu dhigay wa fii naqli lwahiiqati kalsoonidii markaa in la soo raro qaradun faa'idaaba ugu jirta kan murtahinka ah nuqilad markaa waa la soo rarayaa labadii adoon ee waxa weeye hal nin uu iska lahaa ee midkood kii kala dilay ayaa labaduba waxay rahan u yaaleen hal qof ayay rahan uwada yaaleen suuradii hore waxay ahayd laba qof suuradanna hal qof bay rahan u wada yaalaan taa lafteedaa laba suura sii farcanaysaa oo marna isku hal dayn hal qof bay wada yaallaanaan hal dayn halla u wada yaallaan markaas naqasat ilwasiiqatu kalsoonidii ma yaraata oo se u yaraata kalsoonidii labadii addoon ee hal dayn rahan ugu yaalay ayuu midkoodkii kala dilay midumaa soo hadhay soo ma aha dee rahantii maa isdhintay meeshii laba addoon uu ka haystay ayaa hal addoon uu soo hadhay marka wasiiqadii ma yaraatay kalsoonidii rahanta uma yaraatay waiiqada lagu sheegay waa un rahanti ila rahanta waxa weyaan waa waiiq oo wax lagu kalsoonaado suurada labaadna waxa weeye hal qof ayay labada adoon rahan u yaalleen labada addoon ee isdilay ee midkoodka kala dilay laba dayn baysa rahana ugu yaalleen tii hore hal dayn ba tan laakiin waa laba daynood midna dayn ba ugu yaalleen midna dayn marka ayada ah haddii faa'iide ay ku jirto in aan soo rarno oo waxa weeye kan la dilay aan wasiiqadii usoo rarno rahanti oo kii dilay rahantii aan ka soo rarno oo kan kale aan usoo rarno dayntii kale dayntii kii wax dilay aan ka soo rarno rahanti oo kan la dilay aan usoo rarno waan soo raraynaa mithaalkeedu waa maxay maalan laba dayn ayay ahaayeen labada dayn ee waxa weeye labada adoon loo kala dhigay midna waxay ahayd dayn degdeg ah xaal ah midna dayn mu-ajara ah, ayay ahayd mid kastana addoon baa loo rahan dhigay dabeetana addoonkii rahanta u yaalay deynta degdega ah ayaa dilay addoonkii rahanta u yaalay deynta mudaysan ee waxa weeye mu-ajalka ah dabeetana mar hadday saa noqoto faa'iida ugu jirto ninkanoo waxa weeye waa la soo rarayaa yani wasiiqadii ayaan soo raraynaa oo dayntan hee mu-ajalka ah ayaan u raraynaa wasiiqadii ahantii ila addoonku wax wuxuu ahaa addoonkii dayntiisu degdeg ahay marka asaga laftiisa intii la iibiyo ayaa lacagtiisa rahan lagu dhigayaa maxay dayntii mu-ajalka ahayd dayntan degdeg ahna iminku dalbanaya ninkii murtahinka wuxuu leeyahay halka igala dhaafmaysa daynteeda isoose waakanta sooma yani tanna waa degdeg oo dee ooma baahnaba in dib loo sii dhigo waa hadduu qaadanayaa tanna waxaa weeye waa muajal tan muajalka haddaba u baahan rahan tan degdegaana hadduuba dalbaya weli qofkiisii iminku u raacanayaa marka markaasoo kale watiiqadii waan naqlinaynaa hadii laakiin wax faa'iidaysa ku jirin wasiiqadii in la labada daynba waa degdeg labada dayn ee labada doon reer u kala yaaleen labadu waa degdeg ama labadu waa mu'ajal muddadoodana waa iskabanta marka wax faa'iida ah in diinta inaan naqlino reinta inaan naqlino kuma jirto waaya wuxuu yihi fain kaanaa qaatilkii iyo maqtuulki wax dilay kii la dilay hadday yihiin marhuunayni laba rahan loo dhigay inda shaksin hal qof bidaynin waaxidin hal dayna rahan loogu dhigay naqasat ilwasiiqatu kalsoonida markaa isdhimaysa aw masebideyni laba dayn baa rahan loogu dhigay wa fii naqli lwasiiqati kalsoonidii in la raro waa rahantie qaradun faa-ida ku jirto ninka murtahinka ugu jirta nuqilat markaa waa la raraya walow talifa marhuunu waxa weeye shay rahan loo dhigay haddii uu dhinto biaafatin aafa yani dhibaato ku timid oo xagga minallahi oga timid buu ku dhintay shaygii marhuumka ah balan ahaantii way buraysaa wa yanfaku rahankii wuu soo furmayaa bifaskhi lmurtahini ninkan murtahinka ah fasakhitaankiisii uu fasakhay wa bilbaraa'ati min addayni iyo dayntii in laga beri noqdo ayuu markaa rahankii kusoo furmayaa marhuumkii shaygii rahanta loo dhigay haddii iskii u dhinto iyadoo cidiba ku xadgudbin neefku ahaa neefkii u dhinta gaarigu aha gaarigii dad baa qabsado wuu gubtay isagoo cidiba gubin aafo samaawi oo ku timid mar hadduu marhuumkii uu dhinto oo aafo samaawi uu ku dhinto waxa weye rahankii uu buraya ilan meeshuu ka baxay markaa cidna loo qabsan maayo ninkii raahinka ahaa la dhihi maayo rahankaada kusoo badal waaya rahab goormuu soo furmaa mataa yanfaku rahab qof goormuu soo ceshanayaa ninkan raahinka ah rahantiisi laba arrimood mid ahaan ma ku soo ceshan karaa in ninkan murtahinka ah uu fasakho rahankii oo macnaheeda waa maxay wuxuu yihi rahankii waa ka baxay iska qaado marhuunkaaga ilaan caqdiga rahanku waa min alcuquud allaazimati min araf aljaa'izati min araf waa kaan hore usoo tilmaanay cuquuddu inay saddex qaybood tahay caqdun laazimun min aarafayn wa caqdun jaaizun min aarafayn wa caqdun jaaizun min araf laazimun min araf caqdi labada dhinacda laazimka ah sida beeca caqdi ka furan oo jaa-iska ah labada daraf labada mutacaqidiin sida caqdiga wakaalada iyo sharikada iyo wix ah. iyo caqdi ka furan dhinac dhinacna ka xidhan jaa-izun min daraf walaazimu min daraf sida caqdiga rahanka caqdiga rahanka haddaba xagga raahinka waa ka laazim mar haddii qabdi uu dhaco kama bixi karo xagga mubtahinkana waa ka jaa-is ka bixi karaa illa asaga xaqa iska leh markuu doono ayuu iska fasakhi karaa oo waxa weeye marhuumkii celin karaa marka haddaba ninkan mubtahinka haddii uu fasakho rahankii waxa weye rahankiisaasi ku buray waxa weeye ninkii raahinka ah ayaa xoolihiisa ceshanaya arrinka labaad ee uu ku soo furmayo marhuumkii waxaa weeye in dayntii qofkan uu ka beri noqdo qofkii deynta lagu lahaa ee saaxibu rahanka raanta dhigay inuu dayntii ka beri noqdo oo muxuu daynta uga beri noqon karaa in dayntii lagaba cafiyaba dayntii haddii laga cafiyo dee marhuumkiisa uu soo ceshanaya maxaa yeele dayntii loo dhigayba ayaa meesha ka baxday amaba dayntii buu bixiyey dayntii ayuu iska bixiyey say u dhammayd waxba laguma leh markaana marhuumkiisu uu soo coshanaya waaya wuxuu ihi walow tarifa marhuunu shay rahan loo dhigay haddii uu dhinto biaafatin uu ku dhinto aafo baqala wuu burayaa wayanfaku rahankii wuu soo furmaya bifaski lmurtahini ninka murtahinka ah fasakitaankiisa uu fasakho wa bilbaraa'ati min adayni dayntii inuu ka beri noqdo ayuu ku furmayaa marhuunkii ama rahanki fain baqiya shayan hadduu ka soo haray minhu ay min adiini lam yanfaka ma soo furmayo shayan shay min arahni rahan ka mid ah. markii aan leenahay hadii la bixiyo wuu soo furmayaa rahankii macnaheedu waxa wey daynto dhan la bixiya hadii dayntii wax ka harsan yahay hal shilinna ha ahaade ma soo furmayo rahankii hal shilinba ha ahaade ma soo furmayo haddii qofku maalan kun doolar uu rahan uu dhigo gaari dabeetana uu bixiyo sagaal boqol iyo sagaashan doolar oy toban doolar ku habsanato gaarigii loo soo degi lahay hadduu sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan bixiyo xataa hal doolar ku harsanya waxa wey gaarigii loo soo degi maayo ilaa shilinkaa u dambeeya uu bixiyo fain baqiya shayn hadduu wax ka soo haro minku dayntii lam yanfaka ma soo furmayo markaa shay min arahani shay rahanti kamid walow rahana haddii u rahan dhigo nisfa cabdin adoon niskii bidaynin dayn u rahan dhigo wa nisfahu niskiisa kalena biaakhara dayn kale u rahan u dhigo aw fa beriya marka uu ka beri noqday min axadina midkood infaka waxaa markaa soo furmaya qisuhu qaybtiisii walow rahanaahu laba qof hadday addoon rahan u dhigaan oo fa beriya markaa uu beri noqdo axadina midkood infaka waxaa soo furmaya nasiibuhu qaybtiisii wuxuu ku yidhi qof baa addoon uu lahaa adoonkii ayuu nis ka mid ah dayn ugu rahan kalena dayn kale ayuu ugu rahan dhigay ka soo qaatay qof markaasuu labadii dayn addoon u kala qaybiyey wuxuu addoonka niskiina daynta ayuu rahanaya dayntaas niskii kalena dayntaa kale dabeetana labadii deyn mid ahaan ayuu ka beri noqday oo iska bixiyey maalan ama laga cafiyey addoonka qisligiisii qaybtiisii ka qaabilsanayd markaa daynta ka qaabilsanayd ayaa markaa soo furmaysa sababtuna waxaa weeye litacadudi safqati bitacadudiha caqdigii baa tacaduday laba caqdi bay kala galeen laba dayn kala madax banaan bay ahaayeen rahankii oo de markaa wuxuu tacadudaya bitacadudi dayn dayntii maadaamay tacaduday waay marka addoonkii nis ka mid ah ayaa usoo madax bannaanaanaya niska kalena dayntii harsanayd ayuu rahan oolaya marka muhaaye ay uqaybsanayaan maalin asaga addoonka haysanaya maalina rahan buu oolaya haddii laba qof ay hal addoon rahan u dhigaan oo laba dayn soo qaateen rahan ugu dhigaan addoonka way isku lahaayeen addoon mushtaru ah dabeetana midkood ayaa diintii iska bixiyey ama diintii si un looga cafiyey qaybtiisii addoonka uu ku lahaa ayaa soo furmaysa qaybtii kalena sideediibay rahan u ahaanaysaa kii kale ee aan iska bixinin deynta qaybtiisii sidii bay lahanu ahanas addoon ku lahaa kan bixiyena qaybtiisii ayaa usoo furmaysa ileen safqadiiba hadda tacaduday oo maxay ku tacaduday bitacadudi alcaaqil laba nin ayaa waxa weeye midba caqdi galay dayn marka maadaama caqdigii deynta uu tacaduday iyo caqdigii rahan gala waxa weye safqadiina way tacadudaysaa waay wuxuu ihi walow rahan haddii uu rahan udhigay nisfa cabdin adoon niskii bideynin deyn ugu rahandhigo nisfahu niskiisa kalena biaakhara waxa weye deyn kale uu rahan ugu dhigo faberiga marka uu ka beri noqday min axadimaa labadii deyn mid ahaan infaka waxaa soo hormaya qisduhu qaybtiisii qaybtii adoonka uu ka qaabishana deyntaas walow rahanaahu haddii ay u rahan dhigaan laba qof yani adoon rahan udhigaan faberi axaduma midkood uu ka beri noqday deyntii oo iska bixiyo infaka nasiigu qaybku ka adoonka ayaa soo hormaysa faslun fasalkan mualifka wuxuu ku tilmaami doonaa alikhtilaafu fi rahni wamaa yatacallaqu bihi rahanka oo laisku khilaafo iyo wixii ku tacalluqa had iyo jeer fuqahadu markay ka soo hadlaan masaa-ishii fasalka ama baabka maalan baab lbeyc ama baab rahan ama baab lakaab ama baab sharika waxay kusoo gabagabaynayaan marka axkaamta ka soo hadlaan alikhtilaaf fii hada baab labadii mutacaqidiin khilaafka dhex mari kara ee baabka ku saabsan waad ogeedeen beyc markaan ka hadlaynay sida loga soo hadiyay axkaamta biic waxaa lagu soo gabagabeeyey ikhtilaaf almutamaayicayn fahamkiina waa ka sida loga soo hadlay waxa lagu soo gabagabeeyey fahamkii murtahinkii iskhilaafkooda sababtan waxaa weeye bani aadamku si u wada socdo inta hore ayaguu marka dambe wuxuu ku dambaynay iskhilaaf iyo isqabsi sida heshiis loo yahay umaa arkay iyagoo marka dambe la isqabsaday waa qoorta la isla galay waa shaaniga bani aadamka waayahay faslun ikhtalafaa ayda ikhtalafaa haddii ay iskhilaafaan raahin iyo murtahin weeyaan kii rahanta bixiyey iyo kii rahanta qaatay firahn rahankii haddii ay isu khilaafaan aslu rahan bay isu khilaafeen aw mase qadrihi qadri rahni rahanta qadarkeedii bay isu khilaafeen sudiqa waxaa la rumaynaya alraahinu kii rahanta dhigay biyamiinihi wallaahi misaa lagu rumaynayaa in kaana wa hadduu yahay rahankaasi rahna tabarucin rahan samafal hadduu yahay wain shuriba haddii rahankii lagu shardiyo fii baycin beec haddii lagu shardiyana taxaalafaa way laba laba dhaaranayaan waxaa iskhilaafay raahin iyo murtahin waxay isu khilaafeen fii asli rahan rahanta asalkeeda gebi ahaanteedu bay isu khilaafeen meeshani ma rahan baa jirta mise ma jirto oo ninkii murtahinka ahaa ninkan wuxuu leeyahay sheegan rahan baa lagu dhigtay kii kalena wuxuu leeyahay rahan kuguma dhigin gaarigan adiidhibta wuxuu ihi tahan baa dawdhigtay kii kalena muxuu yidhi maana kugu dhigane gaariga ii soo celi kii kale wuu inkaray oo waxaa ninkii waxa wey raahinka ah amaba qadarkii rahankai isu khilaafeen rahantii way isla qirsan yihiine waxay isu khilaafeen qadarkiisii maalan mid ahaan wuxuu yidhi dhulka macaa geedaha ku yaalla tahan baad idhigtay kii kalena wuxuu yidhi kuma dhigine waxa weya dhulka unbaa rahan ama maalan wuxuu yidhi gaariga iyo dhulka marhaan baad ii dhigta kii kalena wuxuu yihi maya gaarigu marhaan kugu dhigay dhulka rahan kuguma dhigin wahaakada adu la laisku khilaafay qadarkii rahan intuu dhammaa labadaas suuraba waxaa la qaadanayaa hadalka qofka raahinka ah ayaa la rumaynayaa laakiin waa la dhaarinaya wallaahigiisaa lagu rumaynayaa maxaa yeelay alaslu cadamu maa yaddaciihi murtain waxaa asl ah ninka multahinka ee rahanta qaatay wuxuu sheeganaya inuusan jirin alaslu alcadam asalkaasaan istixaabsanayna haddaba waase goormo marka aan qofka raahinka ah hadalkiisa qaadanayno waa haddii rahankanu yahay rahan tabaruc rahanka tabaruc maxaa jeedaa waa rahan aan ugu shardin beeca rahan aan ugu shardinin beeca yacni caqdigii beeca markuu dhacayay rahanka lama shardinin ee dib baan isweydiiyey oo dibuu ka dalbaday ninkan murtahinka ama ninka raahinkaaga ku tabarucay oo raahinka u keenay asagoo waxba ku shartayn xaaladda ayada ah qofka raahinka ah ayaa hadalkiisa la rumaynayaa oo dhaartiisa lagu rumaynaya se raahinkii lagu shardiyo beeca dhexdiisa oo markuu caqdigu beecu dhacay ayaaba la shardiyeyba markaa rahna tabaruc ma aha kaasi rahnu tabaruc ma aha marka way labalaba dhaaranayaan midkoodna loo rumayn mahayo ee eh, way labalaba dhaaranayaan marka waxay soo gelaysaa un ikhtilaaf mutabaayiciin waxay nagu soo dhaafo masaa-ishii isku khilaafaan qadra thaman iyo ajashi eh, waxa weyaan qadarkii ajashi iyo wixii lamid ah, axkaamtii nagu soo dhaaftay khilaaf ku saabsan labada mutabaayiciin ay iskhilaafaan waa kii dhihi jirtay mushtari oo labalaba dhaaranayaan waa saas maxaa yadhahda waxay isku khilaafeen kayfiyadii waxa weeye rahanka ayay isu khilaafeen marka waxay dhimantaa iyagoo kayfiyada beeca isku khilaafay marka ah ayada ah, mid kasta wuu laba laba dhaaranaya wuxuu yihi ikhtalafa ida ikhtalafa hadday isku khilaafaan raahini murtahinki rahin rahinkii aw qadri ama qadarkiisa isku khilaafaan sudiqa marka waxaa la rumaynaya rahinkii rahanta dhiga biyamiini wallahi diisa lagu rumaynaya waase in kaana hadduu yahay rahna tabarucan rahan samafal hadduu wain shurida rahanki rahankii haddii lagu shardiyo fii beycin beyc haddii lagu shardiyo taxaalafaa way laba laba dhaaranayaan walow dacaa hadduu sheegto qof ayaa wuxuu sheegtay laba qof rahanaahu inay u rahandhigeen cabdahumaa addoonkoodii bimiatin boqol ay u rahandhigeen wasadaqahu axaduma midkoodna uu markaa uu u rumeeyo hadalka uu sheegtay fa nasiibu lmusadiqi kan qaybtiisii uu ku lahaa adoonka ahnu rahan ayay u noqonaysaa bihamsiina conton wlqowlu qowlka ama odhaahda laga dhahayo fi nasiibi thanika kale qaybtiisii uu ku lahaa adoonka qowluhu waa hadalkiisa isla kaa laftiisa hadalku u un baa la qaadanaya oo la rumaynaya biyamiini wallahi insaa lagu rumaynaya wa tuqbal waa la aqbalaya shahaadatu lmusadiqi kan rumeeyey markhaati kiciisa ka markhaati kaci calayhi dushiisa wuxuu ku yidhi ninbaa wuxuu sheegtay in laba qof ay rahan ugu dhigeen addoonkoodii boqol boqol ay ka amaahdeen labadooda inay addoon isku lahaayeen rahan ugu dhigeen dabeetana labadii qof mid ahaan ayaa ninka rumeeyo runbaad sheegtay kii kalena wuu beeniyey wakadaba oo ah haddii kale lagu beeniyay wuxuu yidhi hadalkaasi waxba kama jiraan addoonka annaga rahan maanaan kuudhiin horta bal kan u rumeeyey yidhi run baad sheegtay qaybtii uu ku lahaa addoonkan rahan bay u noqonaysaa bihamsiin lacagta u kala badh konton kontonka isaguu iska lahaa ayay qaybtii ku lahaa addoonkan rahan u noqonaysaa kan kale qaybtii uu ku lahaa addoonka maxaan ka samaynaynaa asagaa lagu dhaarinayaa oo waxaa leeyahay ku dhaaro addoonka inaadan rahan u dhigin dayn adinka ka soo qaadatay waaya haddaba hadduu ku dhaarto qaybtiisii rahan ma noqonayso ninkan u rumeeyey ee yidhi ninkan waxa weeye addoonka rahan baan u dhignay ee labada nin addoonka isku laha mid ahaan kaa haddii uu ka markhaati kaco ninkan uu dhaho waxa weeye been baad sheegaysaa ee waxa weeye addoonka rahan baad udhigtay qaybta ad ku lahayd dabeetana uu nin kale markhaatigii uu ku laco laba nin baa markaa laba markhaati u haystaa dee markaas kii kalena qaybtiisii rahan bay noqonaysaa sidoo kale haddii asaga ninka kale ee waxa weeye musadiqa ah uu ku laro dhaartiisii yamiin almuddaci ila yamiin almuddaci iyo hal shaahid hal markhaati waxaa weyaan marag bay noqon karaan marag dhamaystiran weyaan haddii labada socdaan waxaa weeye markaa qaybtii kalena rahanbay noqonaysa adoonko idin markaa rahanbu wada noqonaya marka ninka la tuhmi mahayo inuu naftiisa dheef soo jiidayo ama dhib uu ka riixayo walidaalika saaxiibkii hadduu kaga markhaati kaco inuu qaybtiisii rahan u dhigay markhaatigiisi waa la aqbalayaa wuxuu hi walow dacaa uu sheegto annahumaa laba qofku wuxuu ku sheegtay annahumaa iyagu rahanaahu inay rahaaba u dhigeen cabdahumaa addoonkooda bimatin boqol wasadaqu axadwa midkood baa rumeeyey fanasiibu musadaqi kii rumeeyey horta qaybtiisii rahnu rahan bay u noqonaysaa bihamsiina konton walqowl fii nasiibi taani kii kale qaybtiisii waxaa laga odhanayana qowlu hadalkiisii way biyamiini dhaartiisii wallaahi biisa ugu qowla ah. wa tuqbal waa la aqbalaya shahaadatu lmusadiqi kii rumeeyey marakiciisu ka markhaati kacayo calayhi cala lmukadibi kii beeniyey u ka markhaati kacaya u leeyahay been baad sheegaysaa addoonka reer baad u dhigtay markhaatigiisa waa la aqbalayaa walow ikhtalafa haddii isku khilaafaan raahin mubtahin fii qadihi qadi lmarhuuni marhuumkii in la guddoomay iyo in kale fain kaana fandur eeg in kaana haddii uu ku sugan yahay marhuumkii fii yadi raahini kii rahanta bixinay aw amase fii yadi mubtahini ka rahanta qaadanaya gacantiisa wa qaalo raahinu kii rahanta dhigayna uu dhaho asabtahu waan iga dhacday udia araahinu kii rahanta bixiyey ayaa lagu rumaynaya biimiini wallaahi diisa wakadaa saasoo kale in qaala hadduu dhaho aqbadtuhu waan kaa guddoonsiiyey can jihatin ukhraa jiha kale un baan kaa guddoonsiiyey ee rahan ma ahayn filasaxi muctaman haddaan qabanno waayahay wuxuu ku ihi raahin iyo murtahid waxay isu khilaafeen in rabitaankii la guddoomin inaan la guddoomin oo faa'iidada khilaafkan maxay tahay faaidada khilaafkan waxaa weeye hore waxaan usoo tilmaanay rahanku inuu ku laasimayo bilqabd guddoomin intaan la guddoomin ka hor qofka raahinka ah uu ka noqon karaa duda wuu iibin karaa laakiin mar haddii la guddoomo rahankii wuu laazimay kama bixi karo in fahamkii la gudoomiyo inaan la gudoomin horta ba waan eegaynaa midkeen gacanta ku hayo ma raahin baa gacanta ku hayo mise murtay haddii uu raahin gacanta ku hayo dhaarti wallaahigiisa lagu rumaynaya sidoo kale hadduu murtahin gacanta ku hayo kii raahan qaataha ahaa isla markaana raahinkii uu dhaho waxa weye waan iga dhacday kasabtahu waan iga dhacday xoog baan iga qaadatay anu kuma guddoonsiinin ilan guddoonka waxaa shardi ah inuu qofka u ifasaxo u markaana ahinkii ayaa dhaartiisa lagu rumaynayaa waxaa taa la mid ah haddii uu dhaho dhinac kalaan kaa guddoonsiiyey oo maalan waan kaa kelay gaarigu aha maalan oo ninkan wuxuu rahan rahankuuma dhigin gaarigane waxa weeye waa man kaa kireeyey oo kiro ayaan kuu guddoonsiyey rahan ahaan kuuma guddoonsiinin markaana rahinkii ayaa wallaahi se loogu rumaynaya saddexda suuraba raahinkiibaa la dhaarinaya dhaartiisana waa la qaadanaya maxaa yeele waxaa asal ah inuusan rahankii laazimin ninkana guddoonkii u idmin ayaa markaa asal ah walow ikhtalafa raahin iyo murtahin hadday isku qabtaan fii qabdihi rahankii guddoonkiisii fain kaana hadduu yahay marhuunkii fi yadi raahin kii raanta bixiyay gacantiisa hadduu ku sugan yahay awamase fii yadi murtahini kii rahanta qaatay gacantiisa ku sugan yaho waqaala raahinu rahanbixiyey inuu dhaho asabtu waa naga dhacday sadiqa raahinu rahanbixiya lagu rumaynaya biyamiini wallahi bis wakada saasoo kale waxaa lagu rumaynaya dhaartiisa in qaala haddii uu dhaho aqbadtuhu waxaan kaaga guddoonsiiyey aqbadtuhu waan ku guddoonsiiyey marhuumka can jihatin uqra dhinac kale wax kale ayaan kuu guddoonsiiye oo kira walow aqara haddii uu qiro raahinkii biqabdihi biqabdi lmurtahini kan murtahinka ah inuu guddoomay marhuumkii ayuu qiray uma dabeetana qaala wuxuu hi lam yakun iqraari qiritaankayga maahayn can xaqiiqatin si dhab ah ma ahayn falahu taxliifuhu falahu waxa uu xaq u leeyahay ninkan raahinka ah taxliifu taxliif murtahin murtahinka inuu dhaariyo inuu marhuumkii markaa ka guddoomay uu ku dhaariyo waqiila waxaa yihi laa yuxalifu ma dhaarinayo ilaa an yadkura inuu sheega mooyaan liiqraari qiritaankiisii tawiilan tawiil inuu sheega mooyaan ka qowligiisa inuu dhaho ashhadtu waxaan xaadiray ama ashhadtu waxaan markhaati geliyey calaa rasmi alqalaalati waxaa weeye qoraalkii warqadda ayaa markhaati u sameeyey intaa unba iga ahayde guddoonsiin ma jiro markan ayada ah ninkii raahinka ahaa wuu qiray inuu guddoonsiiyo murtahinka oo asagu taas ma diidano sida suuradii hore ma aha u fiirso fiqi wuxuu ku socdaa tartiib mantiqi ah masaaisha waxaa yani lagu socdaa yani calaa tartiibi mantiqiy wuu u inuu guddoonsiiyo laakiin dib buu ka noqday wuxuu ihi qiritaankaygi dhab ma ahayn qiritaan sugan ma ahayn Eh, oo waxbaa ismoodsiiyey marka wuu dhaarin karaa ninka murtahinka ah in uu ka guddoomay oo guddoonkaasi guddoon sugan u ah ayuu ku dhaarin karaa xaq buu lehay waxaaba laga yaabaa ninkan murtahinka markii loo dhaaro inaad ninka ka gudoontay marhuunkii inuu dhaarti ku hagaagi waayo oo ka cabsado dabeetana kan raahinka dhaarti lagu celiyo oo intuu dhaarto marka aan dee raahinkii uusan ayaa dhici karta marka xaq buu leeya inu dhaariyo dhaho ii dhaaro hadduu ninka dhaho kaa yeeli mahay waxa wey waad i guddoonsa dhaaraa la leeyahay inaad ka guddoonto haddii uu dhaarto sidaasi ku ansax hadduusan dhaaranin ninkanaa dhaartay buu celinayaa isagaa markaa dhaaranaya qiil baa wuxuu laga xoog badan yahay ninkan xaq uma leh murtahinkan raahinkan xaq uma leh inuu murtahinkii dhaariyo inuu qiritaankiisii hore ta'wiil dow u yeela mooyaane oo waayo asagiibaa isburiyey hadalkiisan dambe wuxuu burinayaa maxay qiritaankiisii hore uu qiray inuu keliga ka gudoobo marka si hadalkiisii tanaaqudan ugu imaan iska horimaad imaad waxaa la leeyahay ta'wiil u samee hadalkaaga dawbix wejiga oo maalan wuxuu leeyahay ashhadtu calaa rasmi alqabaalati warqaddii wax ugu kala qoranayay ee xaqa ninkan aan uu qireeyey ayaan markaa markhaati u yeelay oo dad baan ugu yeedhay oo ka markhaati kacaya marka markhaatiga un baan sheegay ninkan inaan guddoonsiiye mooyaane waxa weeye guddoonsiin dhab ah ma dhicin intaana ninka guddoonsiinin baan warqad kala qorannay warqaddii nootaayada markaan kala qorannay ayaan waxa weeye caddeeyo ninkan inaan guddoonsiiye mooyaane laakiin anoo ku wareejinin ayaa taasi dhacday marka ismudsiin baa dharan adu qiil buu bixiyay ama wuxuu yidhi matalan wakiilkiiba warqad khalada ii keenay oo waxa weeye ay caddaatay inay forjari tahay inuu ninkan ku wareejiyey rahankii kadibna waxaa soo caddaatay inuusan lagu wareejin adugu hadduu daw u yeelo marka wuxuu leey qiilka wuu dhaalin kara haddiise laakiin hadalkiisa usan qiil bixin oo weji u yeelin ma dhaalin karu le haddii kale u isgurinaya walow aqara haddii uu qiro ninkii raahinkaa biqabdii murtahin inuu guddoomay marhuugkii uma dabeetana qaal u dhaho lam yakun iqraari qiritaankaygu mahayn can xaqiiqatin xaqiiqo dhab ah ma ahayn si sugan ma ah falahu xaqu leeyahay kaa ahayn kara taxliifu murtayn inuu dhaariyo waqiila waxaa la yuxalifu ma dhaarin karo ilaa an yadkura inuu sheega mooyaane iqraari qiritaankiisi tawiilan tawiil inuu sheega mooyaane ka qowlii sida inuu dhaho kale ashhadtu waxaan markhaati u yeelay calaa rasmi alqabaala alqabaala waxaa waa warqadda xagka lagu kala qoranayo rasmina waa qoraal yacni qoraalkii warqaddii aan nootaayada kala qorannay aan xaqa ku kala ayaan markhaati u yeele oo waxawey ninkan si dhab ahaan uma guddoonsiinin sidaasuu sheegtay marka dowr buu bixiyey qiraalkiisii hore walow qaala haddii uu dhaho axaduhumaa ay raahin iyo murtahin ahaan hadii uu dhaho jana lmarhuunu marhuunkii waxyeelou geystay wa ankara akhara kii kalena uu diido sadiqa almunkiro kii inkire ayaa lagu rumaynaya biyamiinihi wallahi walow qaala raahinu kii rahanta dhigaya hadduu dhaho janaa waxyeele ayuu geystay qabla alkhadi intaan la guddoonin ka hor bal adharu muctamad waxaa weeye tasdiiqu lmurtayin kii rahanta qaatay in markaa lagu rumaynaya biyamiini wallahi diisi fii inkaari inkiraadiisu inkirayo aljinaayata waxyeeladii walasaxu waxaa weeye annahu shani idaa xalafa ninkani haddii uu dhaarto murtahinka ah harima araahinu raanbixyihii ayaa magdhalaya lilmajniyi calayhi kii waxyeelada loo geystay ayuu xaqiisii u magdhabayaa wa annahu shaniye yaqramu inuu magdhabayo al aqala kolba midka yar min qiimati alcabdi addoonka qiimihiisii wa arshi ljinaayati waxyeeladii magdhowgeeda wa annahu shaniye low nakala haddii uu aamuso almubtahilu kan rahanta qaatay dhaartii hadduu ka aamuso ka cabsado ruddat dhaartii waxaa lagu celinayaa cala almajniyi calayhi kii waxyeelada loo geystay laa cala araahini kii rahanta dhigay lagu celin maayo faida xarafa haddaba haddii uu dhaarto biica addoonkii waxaa loo iibinaya fi ljinaayati waxyeeladii wuxuu ihi raahinkii iyo murtaynkii mid ahaan ayaa wuxuu yidhi addoonkan rahanta loo dhigay waxyeelou geystay kii kalena wuu jiiday raahin baa sheegtay maalan wuxuu ihi addoonkan addoon waxyeelo geystay wayaaniyow soo celi waxyaaladii baa loo iibinaya oo laga magadhawaya xaq baa lagu leehay kan kalena wuu inkaro murtayinki maalan wuxuu waxaas waxba kama jiraan aniga rabtaa addoonkii rahaadaad u dhigtay inaad iga farabixiso haddaba midkee la rumaynaya munkirkii kii inkiirsanaa labadooda ama raahinahaada ama murtahin adag qofka jinaayada inkiirsan ayaa wallaahigiisa lagu rumaynaya sababto ah waxa wey alaslu cadamu jinaaya waxaa asal ah jinaayo inaysan jirin waalaslu baqaau raha waxaa asala ah, rahantii inay baaqi labada asal ayaan isisxaabsanayn marka waxa weeye ninkan sheeganaya waxyeelada laga dhagaysan mahay maxaa yeele haddii la qaato waxaa ka laasimasa rahankii inuu buro oo meesha ka baxo haddii haddaba ninkii raahinkaa uu dhaho addoonkani waxyeelada wuxuu geystay intaana ku guddoonsiinin ka hor waayahay kii kalena waxa weye mubtahilkaana wuu jiiday oo wuxuu ihi addoonkan waxyeelada ma geysanin xilliga aad tilmaamayso marka ayada waxaa la rumaynayaa ninkan mubtahilka ah ayaa la rumaynaya dhaartiisa lagu rumeynaya inkiraadda uu inkirayo waxyeelada sababtoo ah waxaa dhici karta ninkan raahinka ah inuu la heshiiyo ninkan waxyeelada loo geystay uu sheeganayo oo uu dhaho adugu waxaad sheegataa addoonkan inuu waxyeelada kuu geysa intaadan rahanta udhigi ka hor ay kadibna waxa weeye ninkan waxa weye murtahilkaa rahantii laga farbixiyo oo ninkan lagu wareejiyo oo xaqiisa markaa ka gooso marka sayna taa u dhicin innagoo xaqa murtahilka ilaalinayna ayaan waxaa lena aduu ku dhaaro inaan waxba kala socon addoonkan in waxyeelo geystay intaadan guddoomi hadaba hor haddii uu dhaarto ninkan murtahilka ah oo ku dhaarto calaa nafyi lcilm mar kaloo kale ku dhaaran mahayo cala lbat goyn maayo maxaa markaad ku dhaaranayso qof kale ficilkii qaacidadu waxay ahayd inaad ku dhaaranto al nafyi lcilm inaan waxan la socon ficilkaagaumaad cala lbat ku dhaaran karta marka hadduu ku dhaarto inuusan adoonkan inuu waxyeelo geystay la soconin ninka raahinka ah ayaa markaa majnicadiga ninkii waxyeela loo geystay xaqiisii u magdhanaya raahinkiibaa u magdhabaya ila asagaa u qeray sooma ha u magdhabo adoonkiina meeshuu ka baxay addoonkii rahankiisii ayuu ahaanaya murtankiiba haysanaya muxuu u magdhabayaa marka wuxuu u magdhabayaa addoonka qiimihiisa iyo waxyeelada magdhowgeedi korba midkiia alaqal hadduu addoonka qiimihiisu yaryahayna qiimihiisu u magdhawaya hadday waxyeeladu yani magdhowgeedii ama magteedii ay ka yartahay addoonka qiimihiisana waxa weeye magdhowgii waxyeelada adaa lagu leeyahay waayahay haddaba ninkii murtahinka ahaa markii la yidhi dhaaro addoonka inuusan waxyeelo geysan intaadan guddoomin ka hor haddii uu dhaarti ka aamuso oo ka nukuulo oo ka cabsado waxa weeye dhaartii waxaa lagu celinayaa ninkii waxyeelada loo geystay majni caleyhi baa lagu celinaya raahinka lagu celinaya maxaa yeele xaqan yaa iskale majni caleyhi yaa iskale raahinkan yani naftiisa oma doonaya adoonka qofka majnialayga dhibaatada loo geysto u doonaya dhibanaha uu doonaya dhibanihiiba haddaba laleeyahay aduu dhaaro inuu addoonkani dhib kuu geystay haddaba haddii uu dhaarto marka addoonkii jinaayadii waxyeeladii ayaa loo iibinayaa wuxuu hi walow qaala axaduhumaa raahiniyo murtahid mid dhaho jana lmarhuunu addoonkii rahanta loo dhigay waxyaala loo geystay waankar aakharo kii kalena uu diido sadiqa lmunkiru ka inkiraya ayaa lagu rumaynaya biyamiini wallahi bis walow qaala ibraahim ajiir rahanta dhigaya haddii uu dhaho janaa addoonka rahanta lagu dhigay waxyeelo geystay qabla alqabdi intaan la gudoomin ka hor afalaadaada muctamad waxa weeye tasdiiqu almurtahin kii rahanta qaatay in lagu rumaynayo biyamiinihi wallaahidiisi fii inkaari inkiritaankiisa uu inkirayo ama diidmadiisa uu diidayo waxyeeladaas walasaxu muctamad waxaa weeye annahu shaaniida xalafa haddii uu dhaarto kan murtahinka ah alima raahimu raahinkii wuxuu u magdhabayaa lilmajniyi calayh kii waxyeelada loo geystay xaqiisii ayuu u magdhabayaa وأنه شأنiga yqrbu wuxuu magdhabaya raahibkii alaqala kolba midkii yar min qiimati اcabdi adoonka qiimihiisa iyo waabsi jinaayati waxyeelada magdhowgeeda waanahu shaniga lowna kale haddii uu ka aamuso oo diido almurtahidu kii rahanta qaatay dhaartii haddii uu ka aamuso oo diido ruddat ilaymin dhaartii waxaa lagu celinayaa cala lmajni caleyh kii waxyeelada loo geysada cala raahini kii rahanta dhigay lagu celinaayo faida xalata haddaba hadduu dhaarto biica waa loo iibinayaa adoonkii fi jinaayati waxyeeladii walow adina haddii uu u idmo murtahinkii raahinkii hadduu u idmo fii bayci marhuumi marhuumkii inuu iibiyo oo fadiic markaa marhuumkii la iibiyo warajaca uu ka noqdo can lidni fasaxi uu ka laabto u fasaxay beeca wa qaala u dhaw rajactu waan ka laabtay idankaas iyo fasaxaas uu dhaho bacdahu markiaan addoonka iibiyey kadib ayaa ka noqotay fal asaxa muctamad waxaa wey tasdiiqu lmurtadi kii rahanta qaatay in markaa la rumaynayo hore waxaa ina soo dhaaftay in marhuumka marka la iibinaya loo baahan yahay ninka raahinkaana inuu fasaxo ninka murtadinkaana hee inuu fasaxo labada waa fasaxo loo baahan yahay ayaa ayaana soo dhaaftay haddaba haddii ninkii murtahinkaa uu fasaxo in la iibiyo waxaa weeye marhuumkii ha la iibiyo dabeetana waa la iibiyo wuxuu ka laabtay fasixii ama idankii ayuu ka noqday dabeetna waxay isu qabteen ka noqoshadaasi goormay dhacday ninkan murtahinka ah wuxuu ihi intaanan iibin ka hor baan ka noqdo deecii wuu guray raahinkiina wuxuu ihi markaan iibiyey kadib ayuun baad ka noqotay oo deecii wuu asaxay haddaba midkee la rumaynaya murtahin ayaa la rumaynayaa maxaa al-aslu waxaa asal ah waxa weya baqa urah rah rahanki inuu baaqi yahay ayaa asal ah marka kaas ayaa markaa la rumaynaya oo murtay ayaa warkiisa la qaadanaya la dhaarinaya wuxuu ihi walow adin haddii uu fasaxo fii bayci marhuuni marhuunkii in la iibiyo fabiica dabateen iibiyo warajacu ka noqdo can idin idankii waxaa ka laabanaya waa murtahinkii qaalo dhaho ninka murtahinka ah rajactu waan ka noqday qablalbayc intaan iibin ka hor oo qaala raahinu kii rahanta dhigayna u dhaho bacdahu intaan iibiye kadib baad ka noqotay fal asaxu waxa weye tasdiiqu lmurtahin kii murtahinka ah eeraanta qaatay in la rumaynayo waman calayhi qofkii dushiisa ay tahay alfaani laba kun biaxadihimaa midkood uu yaalo rahnu rahan oo faaddaa bixiya alfan kun wa qaala dhaha addaytu waxaan ka bixiyay can alfi rahni kunkii rahanka ayaan ka bixiyey sudiqa biyamiini daartiisa lagu rumaynaya wain lam yanwi haduusan niyeysanin shay-an waxba jacalahu wuu ka yeelayaa camaa shaa kolba kuu doono ayuu ka yeeli oo macnaha ka dhigi doonaa waxa weeye kunka uu bixiyo waqiila waaa qasatu waa loo qaybinayaa qof baa laba kun oo dayna lagu lahaa labada kun midba marbuu soo qaatay kuna marbuu soo deyntay kunna mar kaluu soo deyntay labadii kun mid ahaan rahan buu u dhigay midna rahanmuuna u dhigay dabeetana kun buu bixiyey kun ayuu deyntii eh, labadii kun ee lagu lahaa ama labadii deynadee midba kunka ahay ayuu mid ahaan bixiyey wuxuu ihi kunka aan bixiyey wuxuu ahaa kunkii rahanta aan udhigay marka rahantiina ha soo celiyo waxa weeye ninkii mubtahinka ahaana uu jiiday wuxuui kunkii kalaad bixisay kan raahin buu ahaanaya kan waxa weeye raahinka ah ayaa dhaartiisa lagu rumaynaya maxaa yeele asagaa garanaya ujeedkiisa waxaan waa wax niyada ku saabsan asagaa garanaya qasadkii ujeedka kunkan uu bixiya markii raanta u yaallayba mise waa kunkii bilaa ah asagaa garanaya markaa dhaartiisa la rumaynaya haddaba markii uu bixinaya kunkan haddii uusan bilanayeysan kunkii rahanta u yeelay iyo kii kale midna uusan dhigaysan midkuu doonu ka dhigi karaa jacalahu camaasha midkuu doonu ka yeeli karaa ama kunkii waxa weeye rahanta u yeelay ama kunkii bilaa rahanka ah ayuu ka dhigi kara waaya wa qiila yuqasaf qiil ba wuxuu leeyahay maya ee labadooda waa loo qaybanya hadduusan waxba dhigaysanin waa loo kala qaybinaya kunkaas shan boqol iyo shan boqol ayay markaa ka noqonaysa oo waxa weye weli rahankii waa baaqi ahaanaya faslu wuxuu ihi man maata qofkii dhintaa wa calayhi daynun isagoo dayn lagu leeyahay tacallaqa diintaasi waxay ku tacalluqaysaa bitarikati wixii uu ka tegay tacalluqahu sidii ugu tacalluqayay daynku bilmarhuuni marhuumkii shayga rahaanta loo dhigayso ugu tacalluqay ayuu ugu tacalluqaya wa fii qowli qowl baa wuxuu leeyahy ka tacalluq alafshi sida magdhowgii ugu tacalluqay biljaani qofkii addoonka ahaa ee waxyeelada geystay fa cala alahri qowlka haddaba muctamadka ah yastawi waxaa siman addayn lmustaqriqu deyntii wax mahanshaynaysa waayrihu iyo eyrka ayaa siman deyntii aan wax mahanshaynaynin fi asaxi nuctila haddaan qaba wuxuu yihi qof baa dhintay horta fasalkan wuxuu ku saabsan yahay tacalluqa deyni bitarika deynta habka ay ugu tacalluqayso waxa weeye qofkii dhintay xooluhu ka tegay qof baa dhintay asagoo deyn lagu leeyahay deyntaasi waxay ku tacalluqaysaa wixii uu ku tegay oo idil ayay ku tacalluqaysaa hadda dayn yar rahibow marka marka uu ku leeyay mualafku tacalluqahu bilmarhuun waa tusaale yacni tacalluqhu ay ka tacalluqihi bilmarhuun sida dayntu marhuunka ugu tacalluqda oo kale ayay ugu tacalluqaysaa oo dayntu marhuuntiisa ugu tacalluqdaa yacni dayntu inta uu shilin ka laaban yahay rahantoo dhan bay ku tacalluqaysaa waa soo dhaartay mar dhaweyd in yani marhuumkii shayga rahaanta loo dhigay inuu soo furmaynin ilaa diinta oo idin la bixiyo intuu diintii shay ka laaban yahay waxa weye fahamkii ma soo furmayo marka sidaasoo kale ayuu ugu diinta ugu tacalluqaysaa qofkan wuxuu ka tegey oo markaa dhaxalkii oo dhan xoolihii oo dhan ayay ku tacalluqaysaa xoolihii laguma tasarufi karo ilaa diinta la bixiyo dadkan waxa weye dhaxlayaasha dhaxalkii ma iibin karaa oo kuma tasarufi kara ilaa diintii qofkii lagu lahaa ay ka bixiyaan maxaa yeele sidaasa qofkii meydka ah u fiican haddii la dhaho qayb kamida ku tacalluqaysaa waxaa laga yaabaa inay markaa ku tasarufaan xoolihii oo iyagoon diintii bixinin qofkii markaa xoolihii ay ka dhameeyaan ayaa dhici karta qofka hadii uu dhinto isagoo dayn lagu leeyahayna hadii uu xataa darajo sare oo jannada uu lahaa darajada loo fasixi mahayo uu ka xidhnaanaya ilaa diintii laga bixiyo sida xadiistu ay tilmaamayso marka maadaama qofkan dayn lagu lahaa dhintay waa in deyntii xoolahoo dhan u xidhnaadaan ilaa deyntii laga bixiyo qowlka hore muctamedka haddaba saasuu tilmaamaya qowl kale wuxuu leeyahay ka tacalluqi alarshi biljinaaya sida magdhow jaaniga adoonka waxyeelada geystay ugu tacalluqdo kale adoonba waxyeelo geystay waxyeeladaas hadii addoonka qiimihiisa ay ka yar tahay fiirso oo maalan waxyeeladu ay dhan tahay yani magdhowgeeda addoonka qiimihiisa niskiisa ay dhan tahay addoonka nis ka midan baa la iibinaya niska kale ninkii iska laha siidka lahaanaya marka tanna waa saas kaloo daydu waxay kaga tacalluqaysaa biqadriha yani intay dhan tahay unbay tani kadi kaga tacalluqaysa matalan qofka wuxuu ka tegay toban kun marka kunkaa doolar ayuunbay ku tacalluqaysaa intay ahayd sagaalka kun ee kale ku tacalluqi mayso qowlka dambe saasuu leehay laakiin kaa horan muctamada haddaba facala aladhar qowlka muctamadka haddaan ku soconuu kuuri daynta wax maanshaynaysa ee tarikadoo dhan maanshaynaysa waxba ka tegayna iyo daynta kale ee maanshayna waa isku mid mar hadii daynta ay ku tacalluqaysa tarikadoo idin ama ha maanshayso ama yeena maanshayn waa isku mid bimacnaa diinta lagu leeyahay ninka iyo xooluhu ka tegay hadday isleegyihiin amaba dayntu ay ka badantah iyo hadday ka yartay intaaba waa isku mid oo xoolihii laguma tasarufi karo in laa deyntii la bixiyo qofkii waaridka hadduu xataa iibiyo xoolihii qofkii waradkiisa dhaxalsiiyihiisa ka tegay iibkii ma ansaxay baatil buu noqonaya ilaa deynta uu bixiya waa inu marka markore deynta ka bixiya kadib ayuu markaa ku tasarufi karaa wuxuu hi man maata qofkii dhinta wa calayhi diinu asagoo diin lagu leeyahay tacallaqa daynkaasi wuxuu ku tacalluqaya bitarikatihi wuxuu ka tegay tacaluqahu si diinta ugu tacalluqay sabiil marhuuni xoolihii rahaanta loo dhigay wafii qowli qolba wuxuu leey ka tacaluqi larshi sida magdhowgii ugu tacaluqaya makamihii biljaani addoonkii jinaayada geystay facalaahar haddaba qowlka muctamadka haddaan ku soconay yastawi dayn waxaa sima dayntii almustaqriqo mahashaynaysay dhaxalkii ama xoolihii qofku ka tegay waeyrhu iyo eyrkii daynta aan mahashaynayn fil asaxi muctamad haddaan qabano walow tasarafa haddii uu ku tasarufa alwaaridu qofkii haddii uu ku tasarufo xoolihii ka tegay dhaxalsiyihiisii walaa dayna daahiru dayn muuqatanaysan jirin faahara daynu dayn haddaba ay soo baxdo biraddi shay la iibiyey soo celintii bicaybin lagu soo celiyey falasaxa muctamad haddaan qabano annahu shaaniya laa yatabayan inuusan soo cadaanin fasaadu tasarufi tasarufkiisa inuu faasid yahay oo burayo laakiin hase yeeshee lam yuqda dayn dayntii lam yaqdi dayna daynti hadduusan bixin fasakha wuu fasakhaya waayahay walaa khilaafa khilaaf kuma jiro ana lilwaarifi kan dhaxlaha ah inuu xaqu leeyahay imsaaka cayni tarikati xoolihii u ka tegay qofkan dhintay cayntiisii inuu haysto wa qadaa dayni diinta inuu ka bixiyo min maalihi xoolihiisa wasaxiixu muctamad haddaan qabanno ana tacaluqa dayni diinta tacaluqeeda ee ku tacaluqda bitarikati xoolihii qofkan uu ka tegay laa yamnacu inaysan diidayna dhirta dhaxalkii falaa yatacaluq haddaba kuma tacaluqayo daynkii bizawaaidi tarikati tarikada waxyaalaheeda zaa'idka dib kasoo kordhaya ee dibka imaanaya ee ziyaadaadka ah kasbi sida shaqadii uu shaqeeye weeyey addoonkii uu ka dhintay walitaajirihii xoolihii waxaweye ka dhashay xoolihii uu ka tegay wallahu aclam wuxuu yihi qofkan waaridka ah ee dhexlaha ah haddii xoolihii uu qofkan waxawey dhexalsiiyiisa uu ka tegay uu ku tasarufo oo kale siiyo ama uu hibeeyo ama uu ayadoo markaa wax dayn aysan jirin muuqata dayn muuqata iyo duqarsoon xataa ma jirto mualifka halkan dayna daahiru waa iska ta'kiid mooyaane dayn oo dhan ma jirto weyaan wax dayno markaa taalla ma jirto dabeetana dayn baa dib ka soo baxday oo dayntaasi maxay ku timid waa dayn hadda timida dayn qarsooneed ma oo maxay ku timid wax uu iibiyey ayay ceeb ku timid oo ceebta baa lagu soo celiyay matalan gaari uu iibiyey qofka waxa weeye dhaxalsiiyihiisa ah oo lacag matala ku yimi ayaa ceebi ku soo baxda la soo celiyay marka waxaa la rabaa lacagtiisii waana marka ayada ah horta tasarufaadkii uu sameeyey waxyaabihii iibiye xoolahuma ku tasarufay ila waan kan ka xidhna inay xoolaha kuma tasarufi kare tasarufkaas beeca iyo hibada iyo waxa uu sameeyey ma buray markaas yacni ma soo muuqanayo inuu buray oo ku degdegi mayn waayeen waxaa leenaha diinta bixi hadii diintii uu bixin waayo markaa waa in la fasaxaa dhammaan cuquudii uu sameeyo o wax alla wixii uu sameeyey intaysan diintan soo bixin ee beec ee hibe ah waxaasoo dhan waa ka kac dib baa loogu noqonaya waa la soo dayntii ayaa laga bixinayaa si qofkii mustaxiqa ahaa xaqiisii u gaaro qofka diinta si xaqiisii u gaaro ayaa markaa cuquudii oo dhan ee ninkan hore uu sameeyey marka u gurinaya haddiise dayntii uu bixiyo cuquudiisa hore waa asaxaysaa ninkan dhaxlaha ah ee waxa weeye qofkan diinta lagu lahaa waxa weeye dhaxlay xaq wuxuu u leeyahay buuri oo khilaaf kama taagan inuu xaq u leeyahay in xoolihii qofkan uu ka tegey uu haysto si u dhannaayeen dayntan asagoo jeedkiisu ka bixiyo matalan addii wuxuu ka tegey dhulal iyo guryo iyo hanti uu ka tegey day badan oo lagu lahaa wuxuu heli karaa inuu dayntii ka bixiyo jeebkiisa islamarkaana hantidii aabbihu ka tegay uu haysto oo uu iibinin uu heli karaa dayntan uu jeebkiisa ka bixiyo taa xaq buu leey khilaaf kama taag ma hayo daynta waxaad ka bixisaa xoolahan uu ka tegay shardi maaha jeebkiisuu ka bixin karaa waaya daynta tacalluq ay ku tacalluqayso tarikada xoolahan ka tegay qofkan dhintay ma diidaysa dhaxal way dhexlayaan dadkii dhaxlayaasha ah laakiin maxaa loo diidan yahay inay ku tasarufaan mar haddii deyn meesha ay jirto way dhaxli karaan laakiin taa macnaheeda ma aha in he ay ku tasarufi karaan kuma tasarufi karaan ilaa waxa weye diintii la bixiyo waay ehm, haddii dayntii ayadoo xoolihii lagu leeyahay dhaxalka laga tegay ee hadana xoolo kale dib ka yimaadaan oo maalan xoolihii xoolo kale dhalaan xoolo nool buu qofkan ka tegay xoolihii baa xoolo kala dhalay markuu dhintay kadib bay xoolo kala dhaleen xoolaha dhasha ah daydinku waa tacalluq xoolaha ayaga waa la iibin karaa ganacsigu ahaa ganacsigiibaa isdhalay oo xoolo kala dhalay xoolaha ka dhashay faa'iidada ah ribixdaas ayagaa iskale daydkuma tacalluqda deyntu waxay ku tacalluqda on wixii uu qofkani ka tegey markii uu dhimanayay ee diinta lagu lahaa taas ayay diintu ku tacalluqdaa oo aan la iibin karin oo aan lagu tasarufi karin halkan uu ku leeyahay kasbana waxa wey hadduu addoon ka tegey addoonkii uu xoola soo shaqeeyo waxa wey kasabka uu soo shaqeeyey diintii kuma tacalluqdo wuxuu ihi walow tasarafa alwaaridu dhaxlihii hadduu ku tasarufo xoolihii uu ka tegey dhaxalsiiyihiisii walaa dayna daahiran dayn muuqatan aysan jirin fadahara daynu dayn ay soo baxdo biradi madiicin shayla iibiyey soo celintii bicaybin cayb lagu soo celiyey فالأصح المعتمد وحوي أنه شأن لا يتبين إن soo muuqanaynin ama soo caddaanaynin fasaadu tasarufihi kaa dhaxlaha ah tasarufkiisii inuu buray laakiin hase yeeshee lam yaqdi diin diinta haduusan bixin fasakha uu fasakhayaa waxa weeye tasarufkiisii uu sameeyey walaa khilaafa khilaaf kuma jiraan alwaarihi dhaxlihii inuu xaqu leeyahay imsaaka cayni tarikati xoolihii uu ka tegey dhaxalsiyihiisii inuu iska haysto oo qadaa dayni diinta inuu ka bixiyo min maalihi xoolihiisa khaaska ah waa saxiixu muctamad waxaa weeye ana tacaluqa diini diinta tacaluqeeday ku tacaluqdo bitarikati xolihii qofkan inta uu ka tegay laa yamnacuunayso ziidin alifa dhaxalki falaa yatacaluq haddaba diinti kuma tacaluqdo kumana xidhno bizawaa'idi tarikati xoolihii qofkan inta uu ka tegay waxyaabihii dheeraadkaha ah ee ka dhashay xoolihii ka dhashay ka kasbin sida waxaweye kasabkii uu addoonkii shaqeeyey walitaajin iyo xoolihii xooluhu ay dhaleen wallahu tacala aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed